ilaahay gacantiisu ku dhacdaa subxaana wa qaala almala'u qoladii madaxda ahaabaa waxay yidhaahdeen aladiina kafaruu min qowmih kuwii gaaloobay oo qoladiisiiya waxay yidhaahdeen dadkii iyagoo warbaahinta wax uga sheegaya oo war gaadhsiinaya lain ittabactum shucayban haddaa nebi shucayb raacdaan innakum idinku idan wakhtigaa la khaasiruun waa guuldaraysanaysaa fa akhadatum urajfa waxa ku dhacday dhulkii oo ilaahay uu la gilgilay fa ashbaxuu waxay noqdeen fii daarihim guryahoodii jaathimiin kuwa jilbaha u dhacay jilbaha wada dhacay aladiina kadabuu shucayban baa ilahaw kuwii shucayb beeniyee gaalada ahaa kaan lam yaqnaw fiiha waaba iyagoon magaaladaa jirinba sidii waxaanay degi jirinba waagaata aladiina kadabuu shucayba kuwii shucayb beeniyey kaanuu hum lkhaasiriin iyaguunbaa ahaa kuwa guuldaraystay fa tawallaa canhum xaggaasuu uga dhaqaaqay wa qaala markaasaa wuxuu idhi yaa qawmi tolkayow laqad ablaqtukum waan idinsoo gaadhsiiyey risaalaati rabbii ilaahayga waxyigiisii iyo fariintiisi wa nashaxtu lakum waanan idinla taliyey oo waan idiin daneeyey fa kayfa aasaa sidee baan ugu murugoon doonaa calaa qowmin kaafiriin qolyo gaalo ah uma murugoon doona buui waa lugtaana lug hadhaydhe buui waa laga raaxaystay nimankii way hadleenoo dadkii bay la hadlayaan weliba gaar ahaan kuwii nebi shucayb raacay iyo guud ahaanba dadka wixii u soo eh, leexan lahaa xaggiisa waxay yidhaahdeen wax iyo dhaarla in dhaar bay tusaysa lawallaahi in itabactum shucayba innakum idan la khaasiruun war waanu dhaaranay ninka ninkaa raaca wallaahi karkaarku weydaaranayaabayna wuu khasaaraya guul waxa la yidhaahda iyo horumar midna ninkaa agtiisa ma yaalo saas weeye oo hadiyo jeer qofka xumaanta wada ama kufriga wada ama xaqa ka soo horjeeda aad iyo aad buu carabkiisu u dheeryahay salaquukum bialsinatin xidaad allah wuxuu tilmaamay inay soo ridayaan carraba dhaadheeroo dadka ay ku dhibayaan marka sidaasay u dhigeen iyagu waar qofka diin iyo xaqiyo rasuul raaca uu khasaarayaa bay idhaaheen halka dambena eeg kuwii aladiina kadabuu shucayban kaanuu hum lkhaasiriin ilaahay wuxuu uhi kuwii shucayb beeniyaba khasaaray iyagu waxay idhahdeen waxaa khasaaraya ninkii shucayb raaca markii dambena ilaahay wuxuu ku gebagabeeyey ninka intii shucayb beenisa way khasaartay khasaaruhu siduu dadku u qiimeeya maaha laakiin waa sida rabbunaa u qiimaynaya subxaana tilmaanta ilaahay baa laga qaadanaya subxaana marka arrintu ma aha dadku siday waxu yidhaahdaan sida loo badan yahay sida la soo celceliyo laakiin sida mabda'a xaqa ahee sugayn ee fidrada caqliga iyo cilmiga waafaqsan weeye marka ilaahay baa wuxuu ihi rajfadii baa ku dhacday rajfadu dee waa dariiqo ilaahay ugaga aargoosto addoommaha kibra ayuu dhulkana la gilgilaa fa akhadatum rajfa dhulkiibuu la gilgilay meelaha qaarkoodna sayxa labadaba waa la ysugu daray dhulku dee waa adiga arkay oo marka uu dhaqaaqo xarako aad u yaroo basiida oo aad u sahlan oo in yaruun laga dareemayo waxa dimaar iyo baaba dhulka ka dhaca wakhtigan waynu ognahy hal sunaami ay u bixiyeen gaaladu baad ka dareemaysa raadka ay ku reebtay caalamka badda iyo berriga labadaba iyo waxa meeshaa ka dhacay waxa waa dhaqaaq aad u yar wey dhaqaaq aad u yar laakiin iyadoo ilaahay isku garaacana ka war ummaddaa waa la waa tan aayaddu muuqaalkii ka bixisayba aladiina kadabuu shucayban kaan lam yaqnaw fiiha aladiina kadabuu shucayban kuwii shucayb beeniyey kaan lam yaqnaw fiiha aqhnaa fiiha bimacnaa wujida fiiha waa la helay weeye lam yaqnaw fiiha waxay sheegaysaa lam yakuunuu fiiha waaba iyagoon meeshaa deganayn baaba la moodaaba aqnad khalaa'an meeshii waxay noqotay meel cidlo ah akhnaa calayha aladii akhnaa calaa lubadi sidii ninkii shaacirkaa marka waxa weeyaan nimankii ree shucayb beeniyey intii kale laguma darayo qowmu shucayb oo dhan maaha laakiin tilmaanta eeg labada jeerba kadabuu kadabuu baa ilaahay uu kusoo celiyay intii diiday unbuu halaagaasi u gooniyay oo asalkeedaba ilaahay xaggiisa waxa ka yimaada waa wax astaysan oo xikmadaysan oo tilmaantiisa leh oo had jeer marka uu halaagga ilaahay imanayo dee inta uu doonaya unbuu ku ridayaa inta uu doonayo ayuu ku ridayaa saa daraaddeed iyagoo ummaddu meesha ku wada nool ayaa qaybina naxariista ilaahayba heshay waa dadkii isku magaalada ah qaybina waxa ay heshay cadaabkii ilaahay marka rasuulka iyo intaa rumaysaa gaarunbay u bixi jireen markay gaar u baxaan waxa lagu galan jiray wax isbedeleen dabeedna cadaabkiisaasa ilaahay ku hurgufayaa subxaanah tan kalena waxa weeye hadday iyagu khasaare sheegeen aladiina kadabuu shacayban kaanuu hum lkhaasiriin khasaaruhu waa sidaa ilaahay uu tilmaamay kuwii beeniyey labada jeerba kadabuu kadabuu bal nimankii beeniyey wax ku dhacayeega nimankii beeniyey waa khasaare nimankii beeniyey waa la waayay raadkoodii baa la waayay cidhibtoodaa gooday meel alla meel ay mareen marka isaguna fatawallaa canhum saasunbuu uga dhaqaaqay sidii rasuulkii horeba aynu ku soo marnay waxa uu sheegayaa inuu waajibkiisii gutay min allaahi arisaala wa cala alrasuuli albalaaq wa cala alnaasi tasliim sidau axad lxukamaa aw alculamaa caalimkaa weyne cabdimaahi mubaarak siduu lahaa ilaahay risaaladu keenaa rusushuna dadkay gaadhsiiyaan dadkuna waa inay hoggaansamaan marka risaaladii ilaahay soo deji rasuulkiina dadkii gaadhsiiy laakiin maya iyagii way diideen marka ilaahay wuu cudurdaar dhameeyey marka waxa uu leeyahy waan idiin naseexay risaaladiina idinsoo gaadhsiiyey waanaan idiin daneeyey waan idinla taliyey waan idiin naseexiyey macnaha si xambaarsanta fa kayfa aasaa calaa aasaasaan u murugoonaya sidee baan ugu murugoon doonaa calaa qowmin kaafiriina qolo gaala macnaha isagiibaa shakila-aan wuxuu isku qancinayaa inaanay kuwani istaahilin in loo murugoodo taasoo waxa aad halkaa ka dareemaysa macnaha aayadda dawqa markaad adhamiso in naftiisu xoogaa muruga ay dareento dadkii uu yaqaanay iyo macaariftii meesha kula noolaa iyo in ehelkiisiiyah iyo wixii marka cawda loo jaray uu arkay waxa meesha ka dhacay iyo tacmiirtii hore iyo kharaabka ku xigay ayaa qalbigiisu wax dareemay raxmadiisa rususha daraaddeed haddana wuxuu isku qanciyey in aanay kuwani wax loo murugoodo ahayn wax loo murugoodo calaa qowmin kaafiriin sidaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u xusay nimankaasoo waa taa inta badan qisooyinka marka had iyo jeer qur-aanku intuu qisooyin dhowra xuso uu soo gebagabeeyo wuxuu ka sameeyaa natiijooyin wuxuu ka sameeyaa cibrooyin iyo casharo wuxuu ka sameeyaa waxyaabo u baahan in aad ka dhugato qisadoo lagala baxayo mustafaadaad mustafaadaad waa cibar waa cidaad waa duruus tacliiq iyo faallo ayaa ilaahay uu saaraya haddaba warbixintaa lagu siiyey waa ilaaha khabiirka ah ee caliimka ah waxyigaa uu inoo sheegay iyo qisadaa uu ka warramuu faahfaahiyey laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab ummadaha qisadooda haddaba ciddii caqli leh cibray ka qaadanaysaa cibarkiibaa ilaahay uu ka warramayo sunnadiisu siday ahayd iyo siduu ummadaha ula dhaqmo iyo halka ummadaha laga raacay faalla guud wamaa arsalnaa fii qaryatin min nabiyin ummadna umaanaan dirin nebi magaalo fii qaryatin umaanaan dirin min nebiyin magaalo ilaa haddaanu magaalo u dirno rasuul akhadnaa ahlaha dadka deggan waxaanu ku qabanaynay marka ay diidaan waxaanu ku ridaynay bilba'saa'i balaayo xagga jidhka ah wadaraa balaayo xagga xoolaha ah lacallahum yadaracuun lacallahum yadaracuun yatadaracuun waxaa laga si ay u ilaahay isugu dhuldhigaan likay yatadaracuuna lilah si ay ilaahay isugu miskiiniyaan ay u toobad keenaan uma intaa kadib dhibku intuu ku dhacay kadib badalnaa waxaan uu doorinaa makaana sayi'a halkii xumaanti dhibaatadu ay ka haysatay waxaan ugu doorinaa alxasanata wanaag khayr baa ilaahay u siiyay iyo barwaaqo xataa cafow jeero ay bataanba xataa kauru jeer ay bataan wa qaaluu ay yidhaahdeen qad masa aabaana aabbayaashaya waxa ku habsaday baa la odhan jiray addaraa wasaraa dhibaato naf iyo maalba leh way soo martay maxaa waxna soo maray ilaa ay ku sheekaysteenuunoo dabeedna ay laaweenba fa akhadnaahum bakta faahadnaahum waanu qabanay baktatan si kada abaa ilaahay u qabtay wahum laa yashcuruuna iyagoo aan dareensanayno war moog warla-aan iyagoo ku sugan ilaahay saasuu tilmaamay subxaana sunnada adduunyada iyo soo jireenku wuxuu ahaa dadkan caalamka ku nool imtixaan bayle ku jiraane waxa lagu imtixaanaya shar iyo khayr labadaba wanabluukum bishari waalkhayri fitna sidaa ilaahay uhi sharkana waan idinku fitnaynaya khayrkana waan idinku fitnayna fitnadu waa imtixaan waa tijaabo marka hadduu qofku khayr helo tijaabu ku jira bal inuu ilaahay ugu mahadnaqo ku sabro hadduu dhibaato ay soo martana tijaabu ku jiraa marka xaalkoodu wuxuu ahaa intay dhibaata soo marto oo la kadeedo ayaa haddana laga fujiyaa markaas barwaaqo loo bedelaa waxaad halkaa ka fahmaysaa adduunyada sunnadeeda waxa weeye dawaamu lxaali min almuxaal in xaalad keliya ay daa'imto ama balaayo ah ama khayruuna ha ka yaabay haddii wax ku haystaan ku xisaabtan inna maca alcusri yusra in dhibkaasi fudayd ka dambayn karo haddii aad khayr haysatana ku xisaabtan in lagugu imanayo fidradooda iyo caqligooda iyagoo isticmaalaya iyo abuurkooda caadiga ah soomaalidu waxay yidhaahdeen islaamaha u badan balaaya intay kaa maqan tahay xaggay jirtaa qayrkaabay ku maqantahay bay idhaah balaaya intay kaa maqantahay qayrkaabay ku maqantahay marka taa macnaheedu waxa way balaayo la-aan maysi oo tani ma balaayo la-aato ma haw la-aato laakiin qofna marka had iyo jeer dhibaata ay gaadho waa dadka aan dee sunnada adduunyada sidaa ula soconine wax ka duwantaa aaminsan marka ay balaaya ku dhacdana u qaadan waa iyo ama kaag ayaa ku dhaca markaasaa madaxu ballaadha markaasay yidhaahdaan waay sidee waxan inoogu dhaceen kanaanu samayno kanaanu samayno wax walba waan isku hagaajina wax walba waanu ka feejignayni maxay waxaan inoogu dhacayaa way la yaabaan haddii uu wanaag helo oo wax isugu hagaagaanna waxay dadku had iyo jeer doonayaan waxa xaalkiisuu yahay wax miir qababa haddaad aragto markaana uu waalan yahay qofka aan diinta iyo iimaanka lahayn baa dhaqankiisu noocaa yah laakiin nebi maxamed wuxuu sifaynayaa calayhi salaatu wasalaam qofka nolosha u fahamsan sidan qur-aanku u qiimaynayo inuu labada jeerba imtixaanaya wixii la siiyeyna ku imtixaanaya wixii balaaya ku dhacana ku imtixaanayo labada jeerba sabir looga baahan yahay wuxuu idhi inna cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu khayr qofka muminka arinkiisu ninka muminke qofka muminkee wanaagsan arrinkiisu aad buu la yaab u leeyahay buu nabigu waa wax lala yaabo macnaa wax lagu farxo oo la majeerto in asaabatu saraau shakara fa kaana khayran lah haddii wanaag iyo khayr uu helo iyo nicmo wuu ku mahadnaqaa markaasuu ku farxaa wuu ku mahadnaqayaa ilaahay buu ugu mahadnaqayaa haddii dhibaata ay ku dhacdana sabara fa kaana khayran lah intuu sabro ayay u noqotaa khayr labada jeerba labada jeerba faa-iidu helay sidaasaa ilaahay u tilmaamay marka kii maal loo dhiibay iyo kii cilmi loo dhiibay iyo kii caafimaad loo dhiibay iyo kii cudud iyo xoog loo dhiibay ee maamul iyo awood haysta ogow dad waxba ma dheere uu ka imtixaan badan yahay uun dadka imtixaankiisunbaa ka badan ama afahma ama yuu fahmi markaasuu ilaahay yidhi wamaa arsalnaa min nabiyin wamaa arsalnaa fii qaryatin min nabiyin magaalana nebi umaana dirin ilaa akhadnaa ahlaha bilba'saa'i wadaraa balaayo waxaan ku ridaynay basaagu waa waxa jidhka kaga dhaca adiga iyo ubadkaaga iyo ehelkaaga aafaadka ku dhaca iyo dhibka soo gaadhaya weye basaagu daraaguna waa dhibaatada xagga maalka iyo duunyada dad iyo duunya laga imtixaanayo dhibaataa ku dhacaysa marka dee iskagamay dhacayn dhibkuya waa marka ay gibraan kolkaa waxa ilaahayna uu doonayaa maxay markanuu wax ku ridayo iskama ciqaabaya uun laakiin wuu soo dabaalayaa sidaa inaad u fahamtaa muhiima aayaddii kale ilahay wuxuu kuuhi dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaasi liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun waxay dhibaato geysteen baa in yar ilaahay uu ka dhadhansiinayaa waxaana loo jeedaa inay bal soo dabaalmaan oo rasuulku sal allahu caleyhi wasalam siduu xadiidkii saxeexaa ku tilmaamayo qofka muuminka iyo munaafiqu way kala duwan yihinoo marka musiiba ku dhacdo qofka muuminka ah wuu gartaa ilaahay buu ayuu weydiistaa inuu ka dulqaado markaasuu toobad keenaayo wuu isfahmaa qofka munaafiquna waxa weeyaan kalximaar rabatahu ahlu waa dameeroo kale buu nebigu ciddii lahayd baa dabartay dabar baa lagu xidhay dameerka ah. marka laa yacrif fii ma waxay u xidheen iyo waxay usii daayeen dameerku marka la dabra ma yaqaan waxa loo dabray marka la sii daayana wuu iska dinaahinuun oo dee iska dhaqaajinuun marka munaafiqii haddii balaaya ku dhacdana waa nooca haddii laga dulqaadana waa noocaa waa kanoo kale uma badalnaa makaana alxasanati sayiatamakaana sayi'ati alxasana waa loo bedelay ilaa ay farabateen ilaa farabadnaantay ku faani jireene markii dambe nicmadan ay heleen ay kala badbateene dad iyo dunyaba heleen iyo nabadgelyo iyo awood iyo wax walba faallo iyo warunbu arrinkoodii ku dambeeya waxay idhahan qad masa aabaa'ana daraa'u wasaraa aabbayaasheen waxbaa soo mara iminka inagu waynu barbadhaadhaynaae maxaa ina soo maray maxaa markaa waxa weeye iminkaynu haynaa wixii aynu doonayn faahadnaahum baktatan wahum laa yashcuruun <clears throat> ilaahay wuxu uhi walow ana ahla alquraa haddii dadka magaalooyinka degani ama caalamka ku noolay aamanuu ilaahay ay rumayn lahaayeen wattaqow rabbi ay ka cabsan lahaayeen la fataxnaa calayhim waxaanu u furi lahayn barakaatin min asamaa'i walard barakooyin iyo khayraad cirkiiyo dhulka ah walaakiin kadabuu way beeniyeen ilaahay iyo xaqii fa akhadnaahum waxaanu ku qabannoonu ku halaagnay bimaa kaanuu yagsibuuna wixii ay samaynayeen daraaddeed afa amina ahlu lqura dadka magaalooyinka caalamka degani miyay ka aamin noqdeen an ya'tiyahum ba'sunaa inuu halaagga iyagu u yimaado bayaatan goor habeennimo ah wahum naa'imuuna iyagoo hurda mar kale wa amina ahlulquraa dadka magaalooyinka degani miyay isdhigteen oo ay ka aamin noqdeen an ya'tiyahum ba'sunaa duxan in balaayada iyadu u timaado duxan goor barqaba ah wahum yalcabuuna iyaga oo iska ciyaaraya oo aan ilaahay u soo jeedin afa aminuu makra allah ilaahay makrigiisa miyay aamineen falaa ya'manu makra allah ilaahay makrigiisa ma aamina ila alqawmu alkhaasiruun qolyo daraystay ayaa isdhigta oo ilaahay xaggiisa amni ka hela iyo isku halayn qiimeyntaasaa ilaahay u saaray dadkii ilaahay diin baa ka dhaxaysa marka haddii diintoodu hagaagi lahayd dunyaday doonayaanay u waasheenna si dhib yar bay u heli lahaayeen oo qofkeedaba hadduu diinta ka ag dhowaado qofku sharaf buu helayaayo duunyuu helayaayo aakhiruu helayaayo awood buu helayaa waxa uu doonayaba xataa iqhtisaadka iyo ummaduhu nolosha barwaaqada leh ee ay meelo kale ka da'ayaan halkana ilaahay uu ku tilmaamay waa dhab weeye marka diin la qaato waxa badanaya barakaadka sidan ilaahay uu tilmaamay cirkana maraqaa laga furayaa dhulkana isaguna wixii ka soo baxayay buu soo daynayaa labaduba way isweydaaranayaan cirkana ilaahay wuu barakaynaya roobku wuu badanaya dhulkuna wuu barakoobayaayoo baadkii dad iyo duunya waxay intifaacsanayeen baa badanaya waayo biyahana ilaahayba haya baadkana isaga haya marka kol haddii isagii la adeeco laga tala qaatay labadaba wuu badinaya waxaad garanaysaa haddii la caasiyo sida aayadda dambe sheegayso in labaduba ay yaraanayaan taasi waa mid weeye aamanuu wataqow iimaankii iyo alla ka cabsigii usuushii iqtisaadka usasal iqtisaad dhaqaalaha waxa gundhig u ah iyo nolosha raaxadeedaba ilaahay oo laga tala qaato la rumeeyo la adeeco barakooyinka cirkiiyo dhulka barakooyinka dhulka ayay noqon kartaa baadkoo qura ma aha laakiin in aqoon ilaahay ummadda uu siiyo oo futuuxaad khayraad fara badan oo macdano kala duwan iyo badrool iyo wax walbale ay helaan waxa ilaahay uu ku qabtay haddii ay way beeniyeen markaasaa ilaahay uu ku halaagay bimaa kaanuu yagsibuun marka ummadaha aa arkaysaan had iyo jeere qur-aanku uu ka warramayo la iskama halaagin laakiin halka laga raacay waxay ahayd iimaan la-aanta iyo diin la-aanta markaa mar kale ilaahay wuxuu ku celiyaa fa ahlu ahlulquraa an yaatiyahum ba'sunaa bayaatan wahum naa'imuun dee dadka magaalooyinka deganiyay ka aamin noqonin ilaahay xaggiisa asalkeedaba ilaahay addoonku inuu ka warwara weeyo xaggiisa isagoo hadda rajaynayana inuu camal kasta oo uu samaynayo aanu isku qancinin adigu dad kuma jirtid la yskuma jiro adigu hebel baad tah ma jiro asxaabi ka mida asxaabta rasuulka oo loo eegaya inuu mujaahid yahay shahiiday ayuu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa ahlu naar wuxuu galay dagaalkii gaalada waanu shahiiday haddana kolkaasuu nebigu leeyahay markii la hambaliyeeyey waa waxa weeyaan ahlu naar waa laga yaabay haddii loo fiirsadayna waxaa mid laga helay tuugo wax yara uu ku dhagaroobo qaata nacawiis yar buu qaniimadii ka qaatay mid kaleu haddana yidhi waa ahlu naar isagoo noolba oo dagaalamayo islaba rogayo laga yaabayba sida uu ragu laynayo u kala gaabinaya ayuu yihi kaasi waa ahlu naar ila ilaahay baa wuxu sheega rasuulka sala allahu calayh wasalam nin baa yidhi waan dabagalay oo dabagalay oo markaasaan u fiirsaday u fiirsaday war ninkan ummaddii u nusreeyey ee nabigu ahlinaarka uu ku sheegay talowba xagga laga raacaya aada u fiirsati siduu u dagaalamayay u kala gaabiyey cadowgii unbaa markii dambe isagu dhaawacmay waa la dhaawacay dhaawicii buu markaa xejin waayey kolkaasuu isdilay intuu seeftiisii halkaa laabta saaray caloosha ayuu hore ugu booday ee xagga dhabarka ka baxday kawbuu iskaga siiyey qatala nafsa natiijadiisiibaa waxay ku dambaysay inuu isdilay marka almuhim khulafaa raashiduun ummadda waxay ku tarbiyanayeen khulafadii jannadaba loogu bushaareeyey inay la ilmayn jireen waxa ay galeen iyo godabtooda oo mid waliba odhan jiray talow ilaahay mu dhaaf talow kaasaan sameeyey aakhire maxaa yeeli hadda jannadana waa loogu bushaareeyey marka ilaahay makrigiisa awa aamina ahlulqura an yaatiyahum ba'sunaa duxan wahum yalcabuun balaayadu inay u timaado habeen balaayadu inay u timaado barqo labada jeerba ilaan ilaahay baa caalamka maamule maalintiina isagaa ilaahay maamula habeenkiina isagaa maamula ilaahay maaha sida dadka dadkaa waxay ku odhanayaan maalintiina waxa maamula ka xooggale muuqda habeenkiina waxa maamula ka dhuumanaya isqarinaya beeliyo ninbaa dagaalamayoo maalintiina waxa adkayd beesha habeenkiina waxa adkaa ninka intee waa qolada waa taa aad arkaysa maantee awooddii iyo tiknolojiyadii waxaa la isugu geeya shakhsiyaad gabanaya oo ninkii gaal la odhan jiray god madow biya ugu shubay markaasaa kolba garoon la leeyahy waxbaa soo galay boqol duulimaad ha la joojiyo halkaasaa haddana wax galeen khadkii casaha loo shido dadkiiba waxa ku dhacayba walbahaar iyo raaxala-aan godobtoodii waxay keentay raaxala-aan iyagana inay nafisi kari waayeen laakiin ilaahay sidaa maahae wuxuu ku leeyahay habeenkiina ilaahay iyagoo iska warlabuu ku habsan karaa barqadiina iyaga oo iska warla labada jeerba isaga caalamka maamula afa aaminuu makr allah makriga ilaahay falaa yaamanu makr allahi ila alqowmu alfaasiquun waa makri isaga u gaaraho makrigiisu ka la mid maaha ka makhluuqaadka ee macal ee gaadmada ay ku jirta la mid maaha waxaa halkaa aynu ka fahmaynaa dad muslimiina baynu nahay ilaahay mahadii waa ku abtirsanaynaa Eh, laakiin waxa lagama maarmaana inaynaan taasi imanin oo anagu boqolkiiba boqol muslim baanu nahay ma dadkana gaalnimo ka imanaysa dadku weligoodba islaam bay ahayn ah, laakiin islaamnimadu ma aha shay qofka ku dhegane kelmad uu ku dhawaaqo ama ficil uu sameeyo oo gaalnimo ah ayuu dee kaga bixi karaa marka ku xisaabtan inaad islaamnimadaada ibtaalka ka ilaaliso iyo wixii burinaya oo aanad aaminin macnaha makriga ilaahay ama aanad isdhiganin camalaad samaynaysa isku dhiganin alla wuxuu idhi awalam yahdi liladiina yariuuna alarda min bacdi ahliha awalam yahdi miyaanay u muuqanin awalam yatabayan weeye miyaanay u muuqanin liladiina dadka yariuuna alard dhulka dhaxlaya min bacdi ahliha min bacdi ihlaaki ahliha ehelkeedii intuu ilaahay halaagay kadib dadka marka dambe uu ku abuuray miyaanay u muuqanin an low nashaau haddaanu doonayno asabnaahum bidunuubihim inaannu iyagana ku asiibi macnaa ku halaagi doonno dembigooda taa miyaanay ka fikirinba wanadbacu waanu daboolaynaa calaa quluubihim qalbigooda kuwa fikiri waayey fahum laa yasmacuun waxba ma maqlayaan aayadan ilaahay waxa uu tilmaamay qolo kasta oo caalamkan mar soo marta waa inay dib u eegaan taariikha oo taariikhdoo had iyo jeer la akhriyaa nolosha ummadahay saxdaa bidaalik baa qur-aanka qaybta ugu badani ay taariikh tahay ilaa la tilmaamayba saddex meeloodoo laba inay qur-aanka taariikh yihiin ama akar min nes in ka badan badh waa waxaa muraayadda waa maadigii iyo wakhtigii tegay nolosheenna mustaqbalkana lagu sixi karo dhulka kuwa mar degay kuwa imika dhulka ku abuuran ee dhaxlay ummadihii hore halkii ay deganeen iyagu maanta degani miyaanay ka fikirin oo wax u muuqda aanay ahayn hadduu ilaahay doonayo inuu kuwanna dembigooda ku halaagi karo macnaha ka fikireen ummadaha iminka halkan ku noolay sidii kuwii hore loo galay in iyagana loo geli doono ha ka fikireen sidaa nafteeduu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam sidaynu xalay kusoo sheegaynay qisatu qawmi qawmi saalix reer hamuud guryahoodii iyo meeshii laga halaagay ha gelina ilaa an takunuu baakiin xadiidkii saxiixa waar idinkoo ilmaynayo oo baqanayo oo warwarsan mooye ummadaha meeshii laga rogay laga halaagay ha gelina buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam xataa wax kale iska daayo meeshii la odhan jiray waadilmuxasar maka kambalkeeda weeye marka xagga musdalifa laga soo socday mina la soo gelayo markuu halkaa rasuulku marayay ee uu ku soo socday makuu carafaad ka yimid wuu yara gucleeyey gaadiidkiisiibuu hore u yaro dhaqaajiyey meeshan asxaabulfiil baa lagu haraaga hore inoo dhaafiye wy asxaabulfiil baa lagu halaago halkii laga helaye kuwii kusii socda u kolanyaysna xagga kacbada halkii lagu halaaga wey naga dhaqaajiya marka taasi waxa ay tilmaamaysaa ummaddu wakhtiga ay qaadanayso waa inay ku cibro qaadataa wixii ka horeeyey maalmahooda yarna aanay iska khasaarinin ay ka faa'idaystaan waxa ay tusinaysaa aayaddu sunnada adduunyada inay tahay in la ysdhexlawn shakhsi waliba iyo cid ummad waliba wakhti bay leedahay maalmuun bay leeyihin wax wixiisu joogto noqonayuu soconayaa ma jiro qolaba qol ay dhexlaysa qolaba qolo awalam yahdi faacilkeediiba allow nashaau jumlada masdarka mutashayadka ah ayuu noqonayaa ka soo baxaya awalam yatabayan miyaanay dadka halkan deggan caalamkee dhexlaya u muuqanin an low nashaa'u asabnaahum bidunuubihim haddii aanu doonayno sidaanu doonno inaanu u geli karno iyadoonu dembigooda ku qabanayno miyaanay taa ka fikraynin dadkan qalbiga qofka waxba maqli waaya ilaahayna wuu sii qufula leanna qofkii waxaa la labadaa yamaa dooran waddada khayrka iyo waddada sharka teebaa dooranaysa markuu yidhaahdo waddada sharkan doortay ilaahayna wuxuu hore ugu sii afgembiyayaa falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum tilka alquraa buu ilaahay magaalooyinka ah ilaa ummad waliba magaalay degi jirtee ummad bannaan taagtaagnay may jirine ummadihii caalamka soo maray qur-aanku ka warramay ummad waliba magaalo iyo deegaan ayay kala goosteen cidina cidada kale aanay waxba uga ogolayn fuudhkeeda iyo mitirkeeda iyo kilomitirkeeda lagu xisaabtami jiroo la kala ootay markaa tilka alquraa buu lahay <coughs> tilka alquraa magaalooyinkaana naqusu calayka waxaanu kaaga warramaynaa min ambaa'ihaa warkeedii warkeedii ayaa lagu sheegay qaarkii walaqad jaa-atum waxa u yimi ummadaha rusuluhum bilbayinaati rusushoodiibaa ula yimi mucjisooyin iyo aayada cadcad famaa kaanuu liyu'minuun may rumaynin bimaa kadabuu min qablu shaygii kolkii hore ay beeniyeen kolkii dambena may rumayn kadalika yadbacu allaahu sidaasunbuu ilaahay u masaxaa u daboolaa calaa quluubilkaafiriina gaalada qalbigooda wamaa wajadnaa liakarihim intooda badan kamaanaan helin ummadaha min cahdi wax ballanah ballan ay ilaahay u fuliyeen ummadaha intooda badani may jirin wa in wajadnaa waanu helay akarahum intooda badan la faasiqiina iyagoo ballantii ilaahay kaga baxo ilaahay ka fallaagoobay ayay caalamka laga halaagay sidaasaa rabbuna uu tilmaamay naqushu calayka min ambaa'iha sida aayaad kale ay tilmaamayeen linuhabbita bihi fu'aadak si qalbigaagu u dego aragto wixii inaanu kani ugu horaynin mid xun iyo mid gaalooba aad ugu aragto aad ula takayufto abkii rusushu u dhaqmi jireen oo kale marka min ambaa'ihaa mintu tabciidiyay faa'iidaynaysa min bacdi ambaa'iha ummadaha iyo la halaagay warkoodii qaar ka midabaa laguu sheegay lagaagama wada qisoonnine oo dee ummad intaasoo boqoloo sano noolay warkeedu qisadan kuma koobna eh laakiin intii wax laga faa'iidaysan lahaa bilowgoodii iyo dhammaadkoodiibaaba lagu sheegayba ummadaha waa loo cudurdaar dhammeeyee macnaheedu may ahayn in lagu kadiyey maadaama ilaahay uu bayinaat jaatum rusuluhum bilbayinaat rusulna way u yimaadeen bayinaatna way ula yimaadeen mar bayinaatku waa mucjisaadkii bayinaatku waa aayaadkii rasuulku markii uu yimi mucjisana uu sitay aayadana uu sitay macnaheed waxay ku marmarsoodaan may jirin famaa kaanuu liyu'minuu bimaa kadabuu min qablu waxay tilmaamaysaa macnaa shaygii ay kolkii hore beeniyeen may rumaynin markii dambe wey famaa kaanuu may noqonin liyu'minuu kuwa rumeeya markii dambe bimaa kadabuu min qablu kolkii hore waxay beeniyeen rasuulkii iyo waxyigiisii kolkii hore way beeniyeen may toobad keenin oo may tanaasulin oo ismay dabaqabataynin ilaa waa laga aqbali lahaae eh. waxa alla uu tilmaamayaa inuu addoonku ogaado liyaclam alcabd anna lahu rabban yakfiru dunuuba jamiican inuu leeyahay ilaah dhaafa dembiga oo dhan ilaah dhaafa waxaa kaloaynu ka fahmaynaa in towbaddu ay wakhti leedahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay yuqbalu towbatu axadikum idaa lam yuqarqir qofkii mid idinka idinka mida towbadiisa wakhti walba waa la aqbalayaa haddii aanay naftu naftu kusoo kadinin oo dee aanay bahashu halkaa gaadhin xowlaalmariidka kolkii halaagii ilaahay uu bilaabmo wuu xidhmay towbadii markaa wakhtigii hore wixii ay beeniyeen ismay dabaqabataynoo may tanaasulin oo may garaabin bartii iyagoo ku adkaystay buu halaagu yimi marka fursada dadku inay ka faa'iidaystaan weeye ilaahay baa qalbigoodii daboolay dabeednana furo yeelan waayay dib baa taariikhda ilaaha u celiyo ummadahani waxa ay soo dhasheen iyagoo fidradda ku sugan fidrat allahi alatii fadala annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illaah dalika diinu lqayib diinta toosane waa taasoo qof waliba isagoo islaamahoo iimaankiiyo islaamnimada kusugan buu soo dhalanayaa kullu mawluudin yuladu cala alfidra nabigu wuxuu leeyahy qof waloo dhashaaba wuxuu ku dhalanayaa fidrada fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi kamaa tuntaju lbahiimatu bahiimatan jamcaa sida neefka xoolaha hiba isagoo selama soo dhalanayo markaasunbay dadku ku bilaabayaan dhegtoy gooyaan iyo iyadoy jeexaan iyo iyaday calaamadiyaan waa la kala xidhxidhanaya waa la kala calaamadsanayaa neefkii saliimka ahaa aan meelna astaan ku lahayn marka qofku isagoo islaama marka uu dhasho labadii dhalay ayuunbaa yuhuudi iyo kristan iyo majuusi ka dhigaya buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam marka cahdi iyo ballan bay dadku la galeen ilaahay caalam hore wakhti hore oo caalamudar la idhaahdo intuu isu wada keenay iyaga oo yaryar intay laaleegaayeen isagaa garanaya rabi ayaa uu isu wada keeno markaasuu yihi alastu birabbikum sow ilaahiinii ma ihi qaaluu balaa ilaah iyagii baa tahay bay dheh ilaah iyagii baad tahay dabeedna waa ishadahum calaa anfusihim markhaati uga dhigo wuxuui de waa idinkaa qaarowba qaarka kale markhaati ka ahaada kol haddii qirteen dee isku ogaan dabeetana kolkay waaweynaadeen waa kuwan meel kala jiidhay markaasaa ilaahay wuu ina xusuusinayaa inaynu ballantii ku taagnaano ilaahay aynaan ballantii kaga bixin ballantaa laynaga qaaday wakhti aynu yaryarayn oo tagooga aabbaha dadka laga soo saaray waxaa la sii jidiidiyey wakhtigii rasuul waliba uu ummadiisa u yimi ayuu rasuul waliba ummaddaa ballanka qaaday kitaabkana kaga qaaday marka ballantaasoo addee ah dadku inay addoommo ilaahay noqdaan ilaahayna ay ka dambeeyaan sharcigiisana ay qaataan wamaa wajadnaa liakarihim min cahdin dadka intoodii badnay ballan kumaan helin iyagoo ku sugan maxaa lagu helay wain wajadnaa akarahum intoodii badnayd baanu helay la saasaa ilahay ui subxaana in yarunbaa mar walba ballantii oofinaysa faalladii ilaahay uu qisooyinkaa saaray iyo iyadoo lagu muujiyey ummadaha aad la yaabtay sida loo rogee waddada looga duway waxa ku dhacay inay garu yeesheen waxa la gudbanaabaa laguu sheegay ee ay ahayd inay yeelaan wixii laakiin ay iyagu sameeyeenba haddana lagugu xisiiyey waxaad ka garowday markaa inay abaal u yeesheetaa istaahilaanna oo ay ku haboon yihiin qisadii lixaad baa ilaahay uu bilaabaya waa qisada ugu dheer uma bacathnaa min bacdihim ummadaha dabadood waxaanu soo dirnay muusa nebigii nebi muuse la odhan jiray biaayaatinaa baan usoo dhiibnay ilaa fircawna wa malaih fircoon iyo madaxdiisii baa loo diray fa dalamuu biha way dulmiyeen aayaadkii way ka gaaloobeen fandur ee kayfa kaana siduu noqday caaqibatu lmufsidiin dad kuwii dhulbiiskahaa cidhibtoodii siday noqotay waa laguu sheegi doonaa qisada xaggeeda dambaad ka eegi ee u fiirsabal ha ilaawine wa qaala muusaa yaa fircawn nebi muusaa yidhi fircoonow wuu bilaabay dacwaddii muuse innii rasuulun min rabbi alcaalamiin waxaan ahay rasuul ilaahay xaggiisa laga soo diray xaqiiqun waxa dhaba ah, buuhi fircoonow waxa dhab ah oo aan kuu sheegayaa allaa aquula cala allah inaanan odhanaynin ilaahay xaggiisa ka sheegay ila alxaq wax dhabahu mooyaane waxa dhaba ilaahay xaggiisa waxaan kaaga sheegaa waa wax run iyo xaqa qad ji'tukum bibayinatin min rabbikum waxaan idinla yimi wax cad oo ilaahay xaggiisa ka yimoo la taaban karayo mucjiso markhaati ah fa arsil maciya bani israa'iil reer banu israa'iil iraaci ummaddan gumaysiga ka daayo angaar u dajiyo qaala markaa fircoon baa wuxuu idhi in kunta ji'ta biaayat haddaad aayad wadatood mucjiso la timi fa'ti biha dee keen in kunta min asaadiqiina haddaad ka midtay kuwa runta sheegaya saasuu nabigaasi nabi muuse calayhi salaam ayaa isagana ilaahay qisadiisa uu ka warramay qisadan oo inta badan qur-aanku uu u soo dhigo si looga fahmo maa yusamaa bilistibdaadi siyaasi xukunka awoodda xukunkaoo laga faa'iidaysto sida loo wado loo wado qofku ilaahnimo uu isla gaadho halka ay ku dambayso xukunkoo si xun loo isticmaalo iyo awoodda suldada iyo isticbaadka gumaysiga had iyo jeer dadka caynkaa u dhaqma ee cadaaladda eegi waaya ee cid waxba u joojin waaya bal natiijadoodu halka ay ku dambayso iyo foolxumada iyo ceebta ku dhacda iyo taariikh xumada ayaa qisadani had iyo jeer qur-aanka ay u taagan tahay ilaan wakhtigii ugu dambeeyey ee badda la quusiyey ee biyihii uu liqay dhanaanaa ee badda ayuu yidhi aamantu biladii aamanat bihi banuu israa'iil arrimankaan rumaystahay kii reer banu israa'iil ay rumayn jireen ilaahay reer banu israa'iil rumeeyeen haddaan rumaystahay wuxuu idhaahdaa ana rabbukum alaclaa wuxuu idhaahda maa calimtu lakum min ilaahin hayri kii u weynaa baana ilaahay u weynaa ilaah kale idinma ogi wuxuu idhaahdaba halkaasuu ku dambeeyey iyo in bakhtigiisa ilaahay bannaanka uu soo dhigay oo layidhi haddaa ka shakideen oo istidhaahdeen malaa dhimanba maayo waa kaa alyowma nunajiika bibadanika litakuuna liman khalfaka aaya ilaahay wuxuu uhi maanta wax kale ma hadhin oo lagu dayn maaye bakhtigaaga ayuunba halkaa la dhigayaa bannaanka si dadku ay u eegaan oo laydhaa kana ma fircoonba marma fircoonba halkaa ku dambeeyay bakhtigiisi isagoo bannaanka yaalla marka waar noocaasoo faraacinada caalamka soo mara heer ay gaadhaanba afgembigaasunbay ku dambeeya iyo taariikh xumada ah nebi muuse wuxuu fircoon buu u yeedhay yaa fircawn magaciisii buu ahaa fircoon madaxdii masar soo mari jiray wakhtiyaasha magac u caana buu ahaa sida kisra iyo qaysar qaysarna dowladihii romanka ahaa madaxda soo martaa la odhan jiray kaysar kisrana waxaa la odhan jiray kuwii reer faris madaxdooda kayaasira iyo qayaasira iyo faraacina fircoon nebi muuse marka uu dee wax u sheegayo ilaahay waa yidhi faquulaa lahu qawla layinan bal u taga oo fircoon wuu kibraye hadalka u dabciya laakiin hadalka dabacdasan macnaheedu ma aha in xaqii laga tanaasulo ama nus loo dhiibo ama wax kale loo maluuqo isagoo sidiisiiya buu u dhiibayaa xikmadna uu raacinaya wuxuu yidhi innii rasuulun min rabbi alcaalamiin waxa isaga ugu daraniba waa rabbi kaloo la sheego oo weliba ergana soo diray marka halkii ugu adkayd baabu ka abaarayba waxa labaada ugu adkaa ummad uu addoonsan jiray oo uu ku shaqaysan jiray oo muddo dheer uu soo watay raggoodana laynayay dumarkoodana addoonsanayo iska sii daayo faraha ka qaad intii uu ilaahnimadiisa ku muujinayayba ee uu ku goolaaftamayay intaana iska sii daah ilaahnimadiina ma lihid waba inta ugu adagba marka halkaa waxaad arkaysaa in ay habboon tahay mar walba usluub iyo xikmad waa la isticmaalayaa laakiin xaqu isaga oo sidiisabaa la sheegaya leanna uma kala hadhi karo waa jus-un laa yatajaza waa wax wada socdo aan kala hadhi karayn oon rifrif aqbalayn xaqiiqun calayana way jirtaa calaya dushayda waxa waajib ku ah alla aquula cala allahi ila alxaq inaanan ilaahay xaq waxaan ahayn ka sheegin baa dushayda waajib ku ah laakiin qirada xafse waxay leedahay xaqiiqun waxaa dhab ah calaa anlaa aquula cala allah inaanan ilaahay ka odhanaynin ka warinaynin ka sheegaynin ila alxaq ilahay xaqun baan ka sheegaya marka calaa bimacna albaaday u taallaa halkan xaqiiqun bianlaa aquula cala allaahi ila alxaq waxaa la ydhaha taasoo kale waa tacriif baa la idhaahdaao sarbeeb si bay markaa u tahay uun min curqil kalaam hadalka dhinaciisa waxaa laga fahmayaa adigaa lagaa sheega ama sheega waxaan xaq ahayn haddaad iminka qof sheekaysanaysaan oo tidhaahdo anigu beenaale may ama qof yaro murantaan oo tidhaa xaasha anigu beenaale may anigu tuugmay isagu muxuu odhanayaa maadaama anaa tuuga <laughs> intuu soo boolaabuu ka odhanayaa haddaan maanaa beenaala ah adugu kumaad sheegin laakiin waad ishaartay uun waad ishaartay anugu caynkaa ma ihi dee saas ma ihi waxa hadalkaaga dhinaciisa laga fahmaya adaa ah marka fircoon wuxuu ku leeyahay war anigu ilaahay kama sheegaya waxaan xaq ahayn adigoon ilaah ahayn baa lagaa sheegaa wax baadila waxaan keenay bayine iyo wax laygu sumaysan kara ilaahay baa keenay bayina mucjisaan haya ilaahay baa keenay fa arsil maciya bani israaiil ummadanna sii daayo gumaysiga kada intaa wey marka nuxurka waxa uula yimee kow ka ahi waa cadaalad waar dulmi baa dadka ku haysataa cadaalad ogow waar cadaalad baan kuu sheegaya macnaha cadaaladdu waxa weeye ilaahay xaqiisoo la siiya waa awalu cadl cadaaladda ugu horaysaa waxa weeyaan altawxiid dulmiga ugu weynina waa shirkiga iyo gaalnimada iyo kufriga ina shirka la dulmun cadiim midka labaada meesha ku jiraa waxa weeye ummad lagu xadgudbo way ka darantahy dee qof lagu xadgudbo way ka darantahy marka ummadda aad ku xadgudbayso xadgudubka ka daah marka waxaad halkaa ka aragtay rusushu asalkooduba waxay u socdaan litaxqiiq alcadli si cadaaladda ay ah u sugaan barwaaqada iyo nabadgelyada aayaadku ay ballan qaadayeenna wakhtigaasa imanayaan laqad arsalnaa rusulanaa bilbayinaati wa anzalnaa macahum alkitaaba walmiisaan waalmiisaan liyaquuma annaasu bilqist miisaanka iyo qisdiguba waa cadaaladda marka rasuulshu saasay la socdeen hogaamin iyo awood iyo maamul laga waayo cadaalad halkaasuu ku hadhay raadkii fircoon buu hayaa astaamaha ummadaha xukunka ku fashilmay ayaa uu taagan yahay bilaa cadaaladda wuu soo booday wuxuu hi in kunta ji'ta biaayatin faati bihaa haddaad dee mucjiso haysa keen haddaad run sheegayso haddaad run sheegayso run baanad sheegayn waxna ma haysid buu u dhigaya qisooyinka qaarba waxbay kordheeyaane in arrinku intanuun aanu ku koobnaynee dhul dheer la isla soo maray qisooyinka qaarkood baa sheegaya qur-aanka ku sugan oo uu iskabayaa markaa qur-aanku oo nebi muuse haddii aad akhrido qisadiisa suuratulqasas iyo waxa ay kuu sheegaysaa dhalashadiisii iyo isagoo ka fakaday fircoon markii uu doonay inuu ikhtiyaalo oo uu ka takhalluso isagoo tababar soo qaatay oo tobaneeyo sannadood adhi soo raacayay isagoo soo noqday oo qarfo dhexe marka uu maraya isagiiyo islaantii la kala dhaqaajiyey oo layidhi halkaa tagoo ammaanada iyo risaalada sii qaad fircoonkaad ka soo baxsatayna u tag sidii buu risaaladii ku soo qaaday isagoon odhanin islaantana dee halkee la dhigaya ama xaaska yaa meelaynaya dee ama dajin ku samaynaya taa kamabuu hadalle ilaahayaday leedahay dee kolle ilaahay baa meeleeye iyaga rususha arrinkoodu waa gaar sidaa daraaddeed ba halkaa uu ku ambabaxayo buu ugu tegay markaasuu ku bilaabayaa fircawn weliba cabashana wuu qadimeeyo wixii uu dareemayayo ilaahay dee carabka ifr waa kii lahaa rabbi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdatan min lisaanii yafqahu qowlii ducadaa markuu ilaahay u qadimay kadibna walaalkiibuu weydiistay in dee la raaciyo oo bal isgarab taago oo waxulla iftiimiyo qosolla hiilimaad leh ile qof marka aad shay jeegto waa runtii yidhaahdo kuu jiibiya wax dhan weeye markaa sidiibuu ku codsaday oo haaruunna waa la raaciyeyoo wakhtiganuu bilaabmay xiwaarka iyo doodu doodani kolkii ay ku soo gebagabowday in fircoon ku fashilmay awoodna uu isla soo taagay awood ayuu isla soo taagay kolkaasaa dagaalkani ku xigay fa alqaa cashaahu ushiisii ayuu tuuray weliba waa wakhtigii bilowgii intaan suxaradu ibanin ka hor ayuu mucjisada muujiyey fa alqaa casaahu ushiisiibuu sidaa u tuuray fa idaa hiya waaba iyadoo thucbaanun mubiinun mas waadixa mas masnimadiisa aan shaki ku jirin weeye wanasaca yadahu gacantiisii unbuu sidaa u soo saaray midig halkaa gacanta bidix hoosteeda unbuu ka soo saaray fa idaa hiya baydaa'u waaba iyadoo wurwuraysa linaadiriina dadka eegaya aad bay u iftiimaysa qaala almala'u min qowmi fircawn madaxdii fircoon baa waxay yidhaahdeen inna haadaa la saaxirun caliim waryaa kani waa sixirle xariifa sixirle yaqaan a ah weeye aad u yaqaana yuriidu wuxuu doonayaa an yukhrijakum min ardikum inuu dhulkiina idinka saaro duulimaad famaadaa ta'muruun maxaa faraysaan buu isaga yidhi bal waayad ka warrama dee haddaba qaaluu waxay yidhaahdeen madaxdii fircoon iyaga oo fircoon la hadlaya isu dhiga inay la talinayaan arjih wa akhaah isaga iyo walaalkiiba cagta u dhig arrinkooda u kaadiyo ha ku degdegin wa arsil filmadaa'ini xaashiriin wa arsil filmadaa'in magaalooyinka waxaad u dirtaa xaashiriina kuwa soo ururiya sixirlayaasha ya-tuuka waxay kuu keeni doonaan bikulli saaxirin caliim mid kastoo sixirka aad u yaqaanay soo joojin doonaa muuse dee uu ishubaayo ilaahay baa ushan kusoo tababare uma kaadininba kolkiiba ushii buu sidaa u sii daayay u yaab lahoo jihooyin kala duwan loo isticmaalayo weeye mar waxay noqonaysaa lulo lagu garaaco dhaameelka iyo geydhaha oo xooaha xoolaha loogu qaraabo loogu qaraabo mar waa lagu tukubaya mar waxa ay noqonaysaa riigii biyaha soo saaraya oo dhagaxku ku dhufanaya mar gantaalii cadowga lagu isticmaalaya bay noqonaysaa mar badaha biriisha loogu samaynaya waxa weeyaan arin ilaahay waa ul caadi ahayn sidaa intaaba dee qur-aanku waa sheegay inay ushani u qabanaysa ushii uun dee wadbaalay markaasuu dabeedna sidaa u sii daayayoo automaatic markiiba waxay isu rogtay ul bay ahayd lagu yaqaanay qallafsanoo nin hayste eh mas baa ilaahay uu ka dhigay subxaana wa tacaala rususha ilahay wuxuu siiyaa tiknolojiyadan cidina helinba horumarka rususha ilaahay uu siiyo cid kaloo heshaaba ma jirto leanna waa mucjiso mucjisadana rasuulunbaa helaa rususha ilaahay ka mid ahaa ayaa qur-aanku uu ka warramay in sankiisu dheeraaday ilaa uu gaadhay qaarad kale lama gaarin imika dhegtu way yar dheeraato meel dheer waxbaa laga maqlaa imika araggiina waa dheeraado meel dheer baa dayax gacmeedkii wax laga egaa weli sankii u dheeraan layahay laakiin si kale haddaynu u dhigno qaarad isagoo jooguu qaarad kale inankiisii ka uriyey innii la ajidu riixa yuusuf yacquub baa wuxuu leeya wallaahi yuusuf baan urinaya waa qaarad kale u joogaaba mucjisaadka rasuusha aad bay yaabu leeyahy intaa wuxuu ku daray markii ushii ay bilowday inay hardafto had iyo jeer bahalkan hoose waxaan la yidhaahda siqa isaguna waxa uu leeyahay wax la yidhaahdo cabsi buu leeyahay cabsidiisaa badan isagoo aan gacmiyo adimatoona lahayn isaguba dhulka hawaaro oo siqaya haddana ilaahii abuuray wuxuu difaac waxyaabuhu difaaca uga dhigay waxaa ka mid a ah in laga baqo mas yar oo imika halkaa yar oo dhuubanba haddaa qofku arko u didayaa dadku bayr bay yeelanayaan ilaahay abuuraybaa waxyaaba suntan iyo waa mar dambe suntan uu isticmaalayo laakiin horta waxyaabaha ugu horreeya waxaa ka mid a ah haybadda haybadda markaasaa qofku didayaa jidhidhaco waa si aan loo dhowaanin oo looga cararo looga fogaado oo u nabadgalo qayb difaaca ka midabaa ah ilaahay uga dhigay subxaana dee baashiyo bahalo maxaad u maray bahal weynoo ilaahay unoogyahay wax liqays taana hadalkeeda radaa haakhdaasaa kusoo hamaansatay waaya gacantani waa gacan caadiya laakiin mar alla marka halkaa kilinkilada uu sidaa u geliyo hoosteeda sida qur-aanku meelo kale tilmaamayo ayuunbuu sidaasunbuu usoo siibayaa baydaa linnaadiriin kuwii iftiimayey kuwii eegayuunbay u iftiimaysa waa min hayri suu gacantu baras kumay dhicin may gubanin balaayo kale ma hayso waxase ka soo fatahay uun nuurkii ilaahay markuu halkaa ku celiyana dee waa waxbuu iskaga cunaya ama waxbuu iskaga qabsanaya warkeeduba waa intaa botonka lagu istaanayo iftiinkeedaa iyo shucaaca ka soo boodaya layaab kale waa inuu halkaa kalinkilada usluk fii jaybik tahruj baydaa qur-aanku isagaa isfasiraya halka laga soo saarayo gaa hoose uun gelibaan nimankii kolka ay arkeen fircoon ka ag ee madaxdiisa ahaayee iska dhisayay almala qur-aanku ku tilmaamay iyadood ka faa'iidaysanaysa maamul wal oo faasidiiba ma aha qof qudha ma noqdo laakiin garba uu ku duulaa buu leeyahay yaa haamaanublii sarxan haamaan buu markiiba ka bilaabuui war bal fooq dhis waa kan ilaah sheegay aan kor u baxaan soo eegaya marka maamulkaasi marka uu helo garbahaa xun ayuu duulaa dhaqaaqaa haddii garbaha uu waayo laga jabiyana waa hawaarsadaa marka nimankan malaa qur-aankuu ku tilmaamay waa dadkii la dhaqaajinayay fircoon maamulka haamaanuu ka mid ahaa sidaa darteed buu rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam marka uu ka warramayay qiyaadada iyo hogaaminta wuxuu ihi markuu qof ilahay khayr la doono dad la talin ah oo ka agdhow oo wanaagsan ayuu u diyaariyaa markaasay tallaabadu qaadayaa xun ka joojiyaan meesha wanaagsanna markaasay ku dhiiriyaan qofka markuu ilaahay halaag la doono maamul ku jira wuxuu u diyaariyaa uun dad xun oo bitaan ah ayuu nebigu ka cabirayaa la talin u ah oo ka agdhow kuwaasoo dabeedna ku xeeran kuwaasoo waxa ay kubadday u sallaxaanba ay tahay meeluu ku halaagsamayo markiiba kaartada iyagii baa la soo booday kaartada ay kolkiiba dhigeene intaanu hadalba waa kacaankuu ka dheereeyey baa la odhan jiray qofka laga yaabo xumaantiisa macnaha wixii la wadwadayba wuuba kasii horeeyaaba waa istusnimo iyo ismaqashiin intaasaa u daran si uu idhaahdo wallaahi hebel baa igu bannaan oo i waafaqsan leanna wuxuu keenayba wax cajiibaba markiiba way soo boodeen oo waxay idhaahdeen inna haada la saaxirun caliim yuriidu an yukhrijakum min ardikum halkaasay ka bilaabeen mucjisadiisii sixir baa laga dhigay isagiina saaxir baa laga dhigay xaggaasaa loo duway kolkiiba ta'wiilka la saaray waa ka waxaa la wacyigelinayaa fircoon ka sakow dadka kale ayaa la wacyigelinayaa la jahaynayaa waxaanu ahayn baa laga dhaadhicinayaa dadka labada shayee midna lagu sheegay midna uu yahay waa laba isu cagsiya oo iska soo horjeeda waxaa la doonayaa dadka in labadaa isu cagsiga ah kaa uu yahay laga duwo ka ka soo horjeeda laga dhaadhiciyo jaanis bay ka faa'idaystaan had iyo jeer dadka noocaas ahee baadil wadayaasha ahay luqadda ay dadku fahmi karaan ayay wax ugu sheegaan iyo meesha dadku uu ka istaarmi karayo dadku waxay yaqaaneen oo wakhtigaa iska caan ahaa sixirka waxa la ydhaha muxtarifiina bisixr dad sixirlayaaloo sixirka ku shaqaysta oo ugu xariifo waxyaaba cajaa'iba keena yaqaaneen wax kale maaha bay yidhahdeenoo cusube waa kaa taqaaneen ee qariibka keeni jirunbaaba ul keenay uun sixirla ul keenay uun wey halkaasay ka rogeen waxa labaad oo ay u dhigeen oo ay ku weerareen nebi muuse kaga hor yimaadeen luqad kale oo dadku ay isleeyiin way fahmayaan aadna way uga xanaaqi karaan war meesha dalka la qabsanaya meesha meesha waa duulimaad dalka laynagu haystaa yuriidu an yukhrijakum min ardi muxuu saaray waa keligiibe waa isagiiyo haaruun ayaa meesha maraya markaasuu isagoo de intaasoo adduunye ah oo kala dambaysa iyo maamul iyo col iyo waxaasoo dadkiiba le waan adoonsanayaaba haddana wuxuu leey labadaa nin soo ma aragtaan wallaahi way idin qixinaya labadaa nin labadaasi meesha idinka saaraya yuriidu an yukhrijakum min ardikum markaasuu ka bilaabo dabeetana talabaad ka fahmaysaa waxa weeyaan war nimankani labada nina wada socdaa weliba muuse ayaa si gaara ah hadalka ugu dhacaya isagaa doonaya macnaa dee hormuud buu ka yahay risaalada moogta waxay u dhigayaan war annaga naguma socdaa fircoon iyo macnaha meligiisiibaa waxay leeyihiin annaga weerarnaguma ah waxba nama yeeli karaan laakiin idinkaa dhulka laydinka qabsanaya nimankan idinkay idinku jahaysan yihiine dee dadow iska dhiciya markii dadkii iyo fircoonba ay sidaa u sheegeen kuwii mufsidiinta ahaa ayaa famaadaa tamuruuna baa timid famaadaa tamuruuna maxaa faraysaan isagii baa markaa hadalku ka soo yeedhay niyatu su buu qabaa amaba haddii dee caatifo loo tixgeliyo faqaala qaala fircawn maadaa ta'muruun wuxuu yihi maxaa haddaba dee maxaa ii sheegi lahayd bal waaye hadduu sixirla caliima noqday dalkiina duulimaad ku yahay maxay idinla tahay dee maxay amraysaan waaya hadalkoodiina way ka mid noqon kartaas nimankan mala ah kuwan madaxyaweyntaee la talinta fircoon hadalkoodii oo lagu dhammaystirayana way noqon kartaa oo iyagiibaa waxay idhahdeen ninkani waa sixirle dhulkuu qabsanaya dal iyo dadba weerar buu ku yahay fa ta'muruun maxaad na fari lahayd fircoonow oo maxay odhan waayeen famaadaa ta'muruna ama famaadaa ta'muru oo ficil mufrada ah ay u isticmaali waayeen ficilkan jamaca ah ay u isticmaaleen de waa la weynaynayaa waa la weynaynayaa maadaa taquuluun had iyo jeer kolka laleeyahay dadka madaxda ah oo kale macnaha siyaadatak maadaa taquuluun maxaad odhan lahayd maaragtay adigoo ah qof musharafoo saasoo kale famaadaa ta'muruun maxaad dee noo sheegaysa isagay weynaynaya iyagii baa isu jawaabay waxay idhaahdeen arjihu akhaahu wa fi lmadaa'ini xaashiriin isagiiyo walaalkii arjih dibdhig ha ku degdegin go-aan degdega ah ha qaadanin arrinkani diraasad buu u baahan yahay ah, isagiiyo walaalkiiba dibdhig xaaladoodaoo na suga dheh magaalooyinka u dir xaashiriin magaalooyinka gobollada waxaad u dirtaa dad kala u kala baxa oo rusul ah oo macnaha dhambaalwadayaala oo soo ururiya sixirlayaasha waxay kuu keeni doonaan sixirle kastoo xariifa sixirle xariifa ayna hele aan u badina ragga aan u rag badsanna la yidhaah oo u xirfad badsanno bikulli saaxirin caliim sixirlayaashii baa la ka soo kacaay sixirlayaashiina waxaaba wax dhan u ah fircoon iyo kii meesha haystee ilaaha sheeganayabaaba idin doonayaba dadka liita had iyo jeer kii u sarreeyaaba ku doonayabaaba wax dhan u aba ah. markaasaa ay dee soo fadhiisteen oo maal mehelaynaabay ka bilaabayaanoo maya madaxa baaba noqonaysaan buui hadee waxaa naga dhicisa maal daayo marka taana qisaduna halkaasay kasii socon doontaa insha allah mustafaadaadkaana waa leedahay intaasay noogu joogi doontaa allahu subxaanahu wa tacaala aclam